kulan wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa axad weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay toddobiiy tobanka seteembar sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qodobada aan ku eegi doono waxaa kamid noqon doona ciyaaraha jira bermaliga jelsia waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta bernemouth afarta galabnimo kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan chelsea waxay doonaysaa in kulankoodii labaad horyaalka bermaliga xilli ciyaareedkan ay badiyaan iyadoo kooxda kubadda cagta chelsea labadii jeer ugu dambeysay markay inta badan waxa weyaan ama kulankii ugu dambeeyey la garaacay oo natan forest ee garaacday haddaba sidoo kale waxaanu eegi doonaa kulanka ugu xiisaab badan horyaalka bermer league oo kulanka udhexeeya kooxda arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta everton gegada weyn ee goodsenburg stadium waxaa soo booqan doona kooxda kubadda cagta ee arsenal oo michael ateta uu hogaamin doono kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan waxaanu wada ciyaari doonaa labaiyo tobanka maqnimo qadar soddon daqiiqa iyadoona ganris ay doonayaan inay guul ay gaaraan sidoo kale tana ay marka dabcan guuli gaareen sida liverpool iyo mancity iyaduna ay gaarto maadaama ganars ay ka mid tahay sanadan ama sanadkanba kooxaha markaasi dabcan ku loolamaya horyaalka premier leaga sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa laliigaha dhanka sevilia waxay soo dhoweyn doontaa kooxda kubadda cagta las balmes halka madangeyskana garoonkooda ku ciyaari doonaan waxayna soo dhoweyn doonaan caawa tobanka habeenimo kooxda kubadda cagta real sociedad sidoo kale talyaanigana kulmada ugu xiisaha badan waxa weeyaan kooxda kubadda cagta roma garoonkooda ay ku ciyaari doonto waxayna soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta emboli dhanka kalena haddii aynu eegnana ciyaarihii la ciyaaray liverpool way wacdareysay saddex gool halay kaga badisay kooxda kubadda cagta welfis waynu eegi doonaa waxyaabaha laga diiwaangeliyey sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulankii xisaab badnaa ee u kooxaha brighton iyo manchester united manchester united xaalad aad iyo aad u halis badan ayaa soo wajahday kadib markii saddex gool iyo lagu garaacay iyadoona ugu dambeyntii brighton oo ay soo ceertirtay labayo labaatankii ku lagu dambeeyey hoomkooda ku ciyaarayaan kooxda kubadda cagta man united oo ambitin ahaa sidoo kale waxaynu eegi doonaa sports waa laga yaabaya sanadkan sidoo kale kooxda kubadda cagta man city waa hogaamiyaasha horyaalka bermeliga iyaguna saddex gool iyo ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee westham dhammaan kulamadii la ciyaaray baarsha shan gool ay ku badisay kulankii xiisaab badnaana darbigii weynaa milan iyo weliba inter milana waxa ku dhammaaday inter milan ayaa shan gool iyo hal garaacday halka naaboli oo isku dayata talyaaniga iyagu ku guulaystay sanadkii hore sanadkan ay ka jaban tahay genoa ayay laba iyo laba la galeen sidoo kale wararka ugu waaweyn suuqa kaliibsiga inuu eegi doonaa sidoo kale xaleyna ronaldo waa u wacdareeyay kooxdiisana waa ay badisay soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka waa hagaag dhegeystayaal haddiiaynu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kulmadii shalay la ciyaaraynu ku bilaabeyna iyadoona aynu eegi doono kulmada kale ee soo socda la wada ciyaari doono oo arsenal ilaa iyo iyo chelsea kooxa kubadda cagta barnmouth iyo kooxaha kale sida real madrid oo ciyaari doonto balse haddii aynu eegno liverpool sanadkan waxa weeyaan waa sanad cajiib ah ay qaadanayaan iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool waayadanba waxa weeyaan markii liisleeyahay liverpool kulankan way ku feesaa ama barbadhac ayaa la gelinayaa waxa weyaan way baxsanayaan waa sanadkii labada kun sida ay sameyn jireen oo ay inta badan baxsan jireen taa ka dhigan in sanadkan liverpool ay wadadii ay mareen ay marayaan sababtay tahay sanadkaasi waa sanadkii cajiibka ahaa oo horyaalka bermeliga ah ay ku guuleysteen oo ayna markaa dabcan sanadkaasina sanad uu ahaa kooxda eh, liverpool hadaba kulankii wolfis ay la ciyaareen liverpool waxa uu ahaa kulan xiise badan liverpool waxa weyaan qeybta hore ciyaarta waxba maysan ahayn ciyaarta markay maraysayba todoba daqiiqo ciyaaryahaanka jabaneeska ah ee lagu magacaabo hin jan wong ayaa markaa dabcan goolkii koowaad ka dheliyey bedroneto ayaa goolkaasi ka caawiyey kadib ciyaarta qeybta hore ciyaarta waxawey godi gagbo ayaa goolka barbaraha keenay oo saalax ayaa caawiyey sidoo kaleetana sideetan shan daqiiqa markay mareysay oo ciyaarta waxaa laisdhahaya barbarina ku dhamaan karaysa laakiin liverpool warkaasi way diiday oo markii la eego saalax ayaa bononi qurux badan siiyey ninka lagu magacaabo robinson ugu dambeyntiina hugo bonu oo bedel kusoo galay ayaa gool iska dheliyey laakiin goolkaasi waxaa markaasi dabcan ka dambeeyey ciyaaryahanka bedelka kusoo galay ee aadka u badnaa waa wiil daayar weeyaan ninka lagu magacaabo eliot marka laakiin goolkaasina mow saalax ayaa baasiyay hadda mow saalax ciyaaryahaankan waa ciyaaryahaan inabaanan caadi ahayn oo markii la eego goolashii ugu badnaa dheliyey goolashii ugu badnaana caawiyey marka liverpool maalin maalin kasii dambeyso waxa wey ninkan taariikh ayuu sii sameynayaa oo mow saalaxa haddaba mow saalax xil ciyaareedkan waxa weeyaan waa uu duulayaa oo markii la eego xil ciyaareedkan waa ninka assistiga ugu badnaa sameeyey oo isagoo markaasi dabcan caawin caawintii ugu badnaa sameeyey iyo weliba markii la eego xil ciyaareedkan afar gool oo bermeliga ayuu caawiyey halka laba goolna u dhaliyey marka ciyaaryaankan lix kulan shan kulan horyaalka bermeliga uu ciyaaray shantaasi kulan afar gool ayuu dhaliyey halka laba goolna uu caawiyey sidoo kaleetana markii aynu eegnana ciyaaryahaanka robertson qudhiisii waa ciyaaryahaanka difaaca ugu caawinta badan taariikhda ciyaaryahaankan waa mid ka mid a ah ciyaartooyda ugu muhiimsan booskiisii markii la eego marka sanadkan waxa weyaan inkastoo eh, virgil vandaj kulanka uu ka maqnaa laakiin liverpool xil ciyaareedkan waxa weyaan vandaj xataa aduu ka maqan yahay way duulayaan taageerayaashu waxay ku faraxsan yihiin kanoti inuu dib ugu soo laabtay oo ciyaarta siddeetan iyo ayaa la keenay laakiin taageerayaashu weli waxay ka welwelsan yihiin eh, dabcan ciyaaryahaanka alexander arnold oo waxa weyan dhaawiciisa leeyahay kulmada soo socda waxaa macquula inuu ciyaari waayo laakiin liverpool inay waxay ka dhigan tahay in liverpool waxa weeyaan waxaa ugu dambeysay in guuldaro ay kala kulanto eh, kulan horyaal brmeliga ama dhibco ay lumiso ugu dambeysay xilli ciyaareedkii hore waana kulankii kooxda kubadda cagta mancity ay wada ciyaarayeen markaas ayaa ugu dambeysay waxa weeyaan waxaana uu ahaa kulankaasi kulan afar gool iyo hal ugu garaacay oo garoonka itixaad stadium lagu ciyaarayo mancity waxaana ahayd kowdii abriil tan iyo markaa kooxda kubadda cagta liverpool kulmada horyaalka brmeliga waa mbitin marka taa oo ka dhigan waa dhowr iyo toban kulan waxaa weyaan ay liverpool ambitin yihiin taa oo ka dhigan in koox kubadda cagta liverpool sanadkan inabaanan caadi ahayn hadda eh, liverpool dhammaan kulamadii ay ciyaareen waa ambitin inkastoo hal kulan ay lumiyeen waana kulankii chelsia eh, markii la eego eh, shan kulan ayay ciyaareen kooxda kubadda cagta liverpool afar kamid mid ah way guuleysteen hal kulan ay barbadhac galeen labayo toban gool ay dhaliyeen kaliya waxaa ka badan kooxda kubadda cagta mancity oo afariyo gool horyaalka bermelig dhaliyay xil ciyaareedkan iyo weliba kooxda kubadda cagta sbor saddexiyo iyo brighton oo ah. marka waa kooxda afaraad gooldalinta ugu badan haysata xil ciyaareedkan iyagoo markaasi dabcan laga dhaliyay afar gool kooxaha ugu fiican dhanka shabaq ilaashada waa mancity oo saddex gool xil ciyaareedkan laga dhaliyay halka sbor shan gool laga dhaliyay liverpool afar gool marka sidoo kale arsenal afar gool ayaa laga dhaliyay waa kooxaha xil ciyaareedkan difaacooda aadka aadka wanaagsan yaha marka liverpool waxa weyaan sanadkan sanad qurux badan ayay qaadanayaan yordan eh, colob waxa uu shaaca ka qaaday sanadkan wax badan ay rajeynayaan oo ay liverpool markaasi dabcan hadday noqon lahdii yurub league ay qaadaan ama haddii horyaalka bermeleague ay qaadi karayaan kulanka soo socdana laaska ayay la ciyaari doonaan oo kulanka yurbliigaha iyadoona kulanka soo socda laakiin horyaalka bermeliaga westham ay soo booqan doonto garoonka eh, liverpool ay ku ciyaarto waana anfield stadium kulanka soo socdo afar iyo labaatanka setembar kulanka toddobaadka soo socda weyaan kadibna waxaa la ciyaari doonaa likaabka city kadibna spors ayaa uxigta marka markaynu eegno liverpool kulamada kusoo wajahan waa saddex kulan oo aad iyo aad u adag tusaalaanoo kale kulanka soo socda toddobaadka soo socda waxay la ciyaarayaan westham westham oo la garaacay oo kulankii waxa weyaan mncity inkastoo liverpool inta badan westham ay ka adag tahay sidoo kaleeto kulanka soo socda breyton ayay markaa dabcan la ciyaari doonaan waa labada kulan soo socda oo breyton garoonkooda ay ku qaabili doonaan breyton ayaa soo doonta liverpool kadibna waxay la ciyaari doonaan everton waa kulamada kusoo wajahan marka afarta kulan kusoo wajahan liverpool haddii ay guuleystaan sanadkan liverpool waxay noqon doonaan tartamayaal cad ah waxayna ku guuleysan karayaan horyaalka brmeleaga marka sanadkan waa sanad u qiimo badan kooxda kubadda cagta liverpool wayna u qalmaan waxaa weya sanadkan inay wacdareeyaan laakiin hogaamiyaasha hogaanka u ahaya mancity weliba ay waacdareenayaan mancity xilli ciyaareedkan waxa weyaan waana xilli ugu horeeyey beb guardiola tan iyo markii loo magacaabay todobaiy tobankii xilka mancity isagu waxa weeyaan shantii waa in uu badiyo shan kulan xiriir ah, waa markii ugu horeysay weyaan tan iyo markii mancity loo magacaabay marka eh, ninka beb guardiola shantii kun ugu dambeeyey waa uu badinayay solaan oo kale markaynu eegno waxaay ka badiyeen mancity oo ay westhamay saddex al ku garaaceen waxay shan gooli hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta fulham waxay garaaceen sheffield united laba iyo hal waxay garaaceen newcastle hal gooli waxba eh, saddex gooli waxba garaaceen waxay ku garaaceen kooxda kubadda cagta barley marka mancity waxa weyaan iyaguna sanadkan waa sanad qurux badan ay qaadanayaan inkastoo kevin debrune uu maqanyaa laakiin booskiisii waxaa buuxiyey oo taageerayaasha mancity ay u boogeen ciyaaryahaanka arkantiineska ah ee ninka lagu magacaabo julian alfares oo isagu ka mid ahaa eh, ciyaartooydii ee shalay wacdareeyey oo laba ka ah goolka duku isaga ayaa baasay halka sidoo kaleetana goolka benado silvana uu baas qurux badan waxa weeyaan waxaweyaan siiyey kadibna benado silva uu dhaliyey halka goolkii ugu dambeeyena haalan u dhaliyna benado silva uu caawiyey marka sanadkan waxa weyaan masiti iyaguna waxaweyaan sanad qurux badan ayay qaadanayaan haddii aynu eegnana dhanka kale kooxda kubadda cagta ma united weliba kooxda kubadda cagta breton taageerayaasha kooxda kubadda cagta ma united madaxa ayaa hanuunaya saddex sababood ayay isweydiinayaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ma united sababta ugu horeysan waxaa weeyaan sanadkan ninka lagu magacaabo andre unana maxaa ka qaldan andre unana waxa weeyaan waa golhayaha kooxda kubadda cagta ma united taageerayaasha hadda ma united waxaa weyaan aad iyo aad ayaa u naceen ciyaaryaankan sababtay tahay kooxda kubadda cagta ma united Eh, xil ciyaareedkan shan kulan keliya horyaalka bermaliga ciyaareen shantaasi kulan waxa weeyaan toban gool ayaa laga dheliyey marka tan iyo markii horyaalka bermaliga la bilaabay kooxda kubada cagtama united shabaqoodii way ilaashan la-dahay keliya waxaa jira hal kulan oo shabaqooda ilaashadeen waana kulankii wolfis so-aalahaan oo kulankii ugu dambeeyey saddex gool iyo hal lagu garaacay kii kasii horeeyana waxa weyaan arsenal ayaa saddex gool iyo hal ku garaacday sidoo kaleetuna kii northam forest laba gool ayaa laga dheliyey kii westham waxa weyaan waa sports laba gool ayaa laga dheliyey marka tan iyo xilli ciyaareedkan keliya waxaa jira hal kulan uu shabaqiisii laashaday ninka kale waa ninka andre onan la yiraahdo oo kulankii wolfis kulankaasina ma united uma qalmiba inay guuleystaan marka xil ciyaareedkan kooxaha ugu badan goolasha laga dheliyay manchester united ayaa kamid ah, oo goolashii ugu badnaa markaa laga dheliyay marka taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta manchester united waxa weyaan golahayaha durbay ugu waa golahayihii hore weyaan ninka eh, odayga ahaa david degeya haddaba su-aal ahaan kale waxyaabihii shalay laga dhalinayay goolashii oo uu dani wilberg dhalinayey iyo midkii goolkii uu dhalinayay ciyaaryahaanka kale ee jarmalka ah ee lagu magacaabo cruz labadu waxay ahaayeen laba gool uu badbaadin karayay xataa goolkii joe bedro waa gool daciif ayuu ahaa oo taageerayaashu isweydiinayaan maxay tahay ninka waxyaabaha haysta haddaba taageerayaasha jamaahiirta qaarkood waxay leeyihiin waxayn doonaynaa in isbedel degdega ah lagu sameeyo qaybta difaaca inkastoo andre unana isagu wanaagsan yahay markii uu dabcan uu haysto difaacio fiican Eh, laakiin andre unan waxaa leeyahay halkan waa horyaalka brmeliga maaha talyaaniga ayaa leeyahay oo waxaa loo baahan yaha inaad badbaadin cajiibaa sameyso sidoo kaleeto taageerasha kooxda kubadda cagta manchester united waxay isweydiinayaan maxaa ka qaldan tobabare eric ten hag eh, waxyaabaha qaldan ee tobabaruhu eh, sameeyey waxaa ka mid ah ciyaartu oo waxa weyaan qeyb dhex in bruno fernandes uu dib u celiyo oo qeybta difaaca uu ciyaarsiiyo Eh, taa oo ka dhigan jamaahiirtana manchester united ay la yaabeen oo ay leeyihiin maxay tahay bruno fernandes booska uu ciyaarayo oo isagoo difaac ciyaari la arkayay sidoo kaleeto jamaahiirta waxay ku haystaan ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo muxuu rashford u fahmi layahay oo waxaad arkaysaa ciyaaryahanka rashford ayaa banoniga inta badan haysta oo kubadda halisa ayuu sameynaya laakiin kubaddaasi waxaa loogu baahan yahay inuu markaasi dabcan assist u sameeyo maadaama ciyaaryahan garab uu yahay wuxuu rabaa marka eh, ciyaaryahankan inuu marka banooniga isagu dhaliyo laakiin mar waliba haddii dabcan aad adiga qodhaad nafsadaad ka fikirayso waxa weyaan ma dhoweti marka taa oo ka dhigan in ciyaaryahaan karaash loo baahan banooniga uu baaso ama uu asisti gareeyo hadda hoogland oo kale eh, waxaa leeyahay eh, uma qalmin in daqiiqadii lixdan la saaro oo jamaahiirtu way horiyeen oo ay ka hor yimaadeen arinka ciyaaryahaanka holand in lagu bedelo rushna uu garoonka uu sii joogo hadda waxa weyaan eh, holand ayaa shalay ka wanaagsana inkastoo rush uu fiican yahay oo aada u khatar badan yahay laakiin rush waxa weyaan weli wuxuu u baahan yahay in markaasi dabcan goolasha maadaama uu dhaliyo laakiin waxaa loo baahan yahay inuu asist galayo sidoo kaleeto eh, jamaahiirtu waxay isweydiinayaan maxay tahay erigtanhaag eh, dabcan waxyaabaha heesta soalaano kale inkastoo ciyaartooy muhiima ay maqan yihiin sida jordan sanjo iyo antony waxyaabaha eh, eric tanhaag lagu heesta waxay tahay ciyaaryahaan ayaa jira oo dabcan loo baahan yahay in maskaxdooda la kordhiyo maadaama ciyaartooyda eh, siba jonathan sanjo uu yahay loona baahan yahay ciyaaryahaankaas inuu ilaashado waxyaabaha loogu baahan yahay macalinka waxaa ka ah in weeryahanadiisii uu ilaashado uu quruxsado oo niyadda u dhiso marka waxaa leeyahay mar weliba qolka darbedelashada manchester united qalaas ka taagan oo ciyaartooyda qaarkood ma qanacsana xaaladoodna ma fiicno marka midan waxay abuuri kareysaa leeyahay in la casilo tobabaraha kooxda kubada cagta united eric tenhag haddaba kooxda kubadda cagta breton waa iska jeceshahay kooxda kubadda cagta manchester united labaiy labaatankii kun ugu dambeeyey manchester united garoonkooda ku ciyaarayeen oo trafford abiitn ahaayeen kooxdii ugu dambeysay garoonkan ku garaacda kooxda kubadda cagta united waxay ahayd kooxda kubadda cagta breton waxay toddobadii agosto sanadkii hore kii ayaa ugu dambeysay in hoomka manchester united dhibco loogu qaato marka manchester united inta badan waxawe maba iska celin karta afartii jeer ugu dambeysay kooxda kubada cagta manchester waa la garaacay mar saddexii hal mar hal gooli waxba mar labiyo hal marna afar gooli waxba taa oo ka dhigan in breton waxa weyaan iskaga baashaaleyso kooxda kubadda cagta manchester united sidoo kaleet waxyaabaha shalay kulanka laga diiwaangeliy waxaa kamid ah ciyaaryahaanka casamirow sanadkan aad iy aad u daalan yahay waxaad tababaruhu inuu iska bedelayba lixdan afar daqiiqo eh, sidoo kaleetana waxa weyaan waxaa jira ciyaartooy kaleeto daayara eh, inuu markaasi dabcan quruxsado tusaalahaanoo kale ciyaaryahanka garnaajo oo kale waxaa looga baahnaa in inuu markaasi dabcan bedelkiisii uu dedejiyo oo garnaajo uu dhaqso keeno ciyaaryahaanada qeybta dhexe ka ciyaara inuu markaasi dabcan ka saaro waryahaanadu badsado laakiin waxa weyaan eritanhaag arrimahaasi oo uma jeedo oo jamaahiirtu waxay leeyihiin kaba sii daranba kulanka soo soco todobaadkan waxaynu la ciyaari doonaa kooxda kubadda cagta ee bayer munig alianza aren ayaanu booqan doonaa laakiin xaaladana ma sahlana haddaba jamaahiirtu waxay isweydiinayaan eh, waxyaabaha ugu waaweyn eh, ka qaldanaa marka eh, erigtanha qudhiisii waa uu hadlay wuxuu yidhi guuldaro xanuun badan ayaa dhacday brighton kooxee yaryaraa waxayba ka mid yihiinba kooxo markaasi dabcan lacag badan sameynaya marka manchester united waxa weyaan xaalad daranaya haysataa xaalad dhaawac weyna way haysataa xaalad markaasi dabcan ciyaartoydana isku dhexyaacasan yihiin oo dagaal ayaa ka taagan qolka dharbedelashada taa oo loogu fadhiyo tobabar erigtan haag in wax badan uu ka qabto haddii wax ka qaban waayana waxaa laleeyahy tobabarahan gebi ahaanba waa la ceerinaya oo jamaahiirta manchester united durbahada waxay leeyihiin ninka hala ceeriyo maadaama qadaadkiisii uusan qarinayninba haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta manchester united waxa weeyaan inkastoo xidigu muhiim ay ka dhaawacan yihiin sida mont sidoo kaleeto fareen uu ka dhaawacan yahay show uu ka dhaawacan yahay ciyaartooy kale sida ambarbaad oo kale uu ka dhaawacan yahay laakiin jodo sanjo iyo antony ay kasii maqan yihiin laakiin waxaa laleeyahay manchester united sidaasi xal uma noqon doonto oo waxaa loo baahay ciyaartooyda jooga inay markaasi dabcan shaqaystaan inkastoo mar weliba markii lagu garaaco meel lagu soo marayo tusaalahaan kale haddii xaaladday kaa waraarsan tahay ciyaartooydaadii kuu jooga oo ciyaartooyda ku dhammaystir waad fiicnaanaysaa laakiin haddii ciyaaryahaanada kaa kala maqan ma fiicnaan karayso oo xaalad qallaasa ku sugnaan doontaa laakiin waxaa laga yaha banyanka kooxda cagta sporis sporis xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan waxaynu ognahay madison in magacaabay xidiga bermeliga eh, sidoo kale tababaraha kooxda kubadda cagta ee sportsna ninka lagu magacaabo bosto googlu loo magacaabay tababaraha ugu wanaagsan premier leaga waxay shalay sameeyeen mucjiso oo waxa weyaan ciyaartu markii ay daqiiq maraysay oo sheffield united waxay hal gool ku lahayd kooxda kubadda cagta sports oo garoonkooda sports stadium ku ciyaarayeen laakiin ciyaartu waxaa lagu daray toban daqiiqo waxa weeyaan richardson ayaa daqiiqadii ugu dambeysay waa sagaashan iyo sideeda ciyaarta markay maraysayay richardson ayaa goolka barbaraha keenay oo evanbarsij ayaa ka caawiyey halka ugu dambeyntiina ciyaarta waxaa weyaan qaybta ugu dambeysa maraysay oo waxaa weyaan gabagabadii ku dhoweed ninka lagu magacaabo kulofiski ayaa goolkii guusha dhaliyey waxaana ka caawiyey ninka lagu magacaabo richardson marka sanadkan sporis waxay kamid tahay kooxaha aadka u khatarta badan sporis waxaa weye sanadkan markii la eego inkastoo kayn uu ka tagay laakiin sidaasi ay tahana ciyaaryahanada ayaa shaqeysanaya marka sanadkan tababarahan aad yaad ayaa loo ammaanaya wax ka badan konton kulan gurigiisii isagoo ku ciyaarayo ma garaacin marka hadda sport saddexiy toban dhibcood leedahay liverpool saddexiy toban dhibcood breton labayo toban dhibcood ay badisana toban dhibcood ayay tegi doontaa marka iyadoona kooxda kubadda cagta sport sanadkan waxa weyaan inabaanan cadiyeen newcastle hal gool ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta breenford ugu dambeetii newcastle united iyagana waddada guulaha ay ku soo laabteen halka laliigahana kulamo xiiso badan ay ka dhaceen barcelona shan gooli waxba ayay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta real batis waxaa weyaan gool kuwaad waxaa bilaabay ciyaaryaanka joao falax eh, roberto lwandiwiski ayaa u labeeyey kadibna ferran tores kadibna ravina kadibna joao cancelo marka baarsha iyaguna waxaa weya sanad qurux badan ayay qaadanayaan sanadkan barcelona waxaa lagu fadhiyaa in champions leaga bal fiican ay gaaraan maadaama sanadkii hore horyaalka brmeliga waa horyaalkii wadanka spain laliigaha weyaan ay ku guuleyseen hadda baarsha iyaga ayaa hogaanka horyaalka laliigaha haya laakiin haddii real madrid ay badiso caawa waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta real ay hogaanka laliigaha ay gacanta ku hayn doonto baarsha xilli ciyaareedkan waa kooxda eh, ugu badan goolasha horyaalka laliigaha dhalisay saddex iyo gool ay horyaalka laliigaha ay dhaliyeen halka real madrid sideed gool ay dhaliyeen atletico madrid sagaal gool atletico bilbaon waxay dhaliyeen sagaal gool marka sanadkan horyaalka wadanka sbain laliigaan waa uu shidan yahay dhan kaleetana yuventus waliba kooxda kubadda cagta lazio yuve ayaa saddex gool halka ga badisay halka shan goolna ay ku garaacdo kooxda kubadda cagta ee eh, inter milan ac milan kuna xiiso badnaa isku deetaha talyaanigana waxaa weyaan naaboli oo sanadkii hore ku guuleysatay laakiin sanadkan genoa ayay dhaafi laayihiin oo labalaba ay la galeen arsenal waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta everton caawa labiytobanka maqrnimo soddon daqiiqa ganars waxay ku ciyaari karayaan shaxlan golaayi ramsadali gabriyaal saliba zinshenko wide key sidoo kale rais odigaad bukaya saka gabriel jesus iyo martinelli halka ciyaaryahanada thomas barty ciyaaryahaano kale sida jordan timbal ka maqan yihiin halka kooxda kubadda cagta evertonna waxaweyaan waxay haystaan ciyaaryahaano khatar badan inkastoo xaalad xun ay ku sugan yihiin danjuma iyo betu iyo ciyaaryahaano kale sida magnin cabdulaahi dikore gaye onane ciyaartoy kale mycolonk ay ka mid yihiin sidoo kaleetana jo golhay jordan bickford iyo ciyaaryahaano kaleet ayaa ka imaan doona halka laakiin ciyaaryahaano badan ay ka maqan yihiin kooxda kubadda everton sida ciyaaryahanka coleman andre gomes dele ali michel kain ninka lagu magacaabo calfartlowin sidoo kale jacka harrison ciyaaryahaanadaasi dhammaan way ka maqan everton xil ciyaareedkan weli guul maysan gaarin garoonkooda laakiin goodsenberg ayay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo gandris halka bluesna la ciyaari doonaan afarta galabnimo kooxda kubadda cagta banmouth banmouth garoonkooda garoonka lagu magacaabo fitalit stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta ee chelsia chelseana xaalad xun ayaa haysta blues waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golaha roberto sanchez lefe colwill tiago silva axel disasi golna gallagher moses casidow enzo fernandes benchilwal sterlin valogusto iyo jackson ay ku ciyaari karayaan weli waxaa ka maqan christopher inkunku jalobah balengisar james betshiel fofana baroqow jakwameka iyo weliba ciyaaryahanada kale sida romeo lafia marka chelsea waxaa weyaan waxay ku jiraan kaalinta afariyo tobanaad horyaalka bermeliga afartii jeer ugu dambeysana keliya hal kulan ayay badiyeen laba jeerna waa la garaacay hal kulna barbadhac ayay la galeen shan gool ay dhaliyeen shan goolna waa laga dhaliyay marka chelseana xaalad xun ay ku sugan tahay haddii ay badiyaanna waxay ka dhigan in jalsi wadada guulaha kusoo laaban doonto laakiin hadda hogaanka horyaalka waxaa haya mancity kadibna sports ee labaad ku jirta liverpool saddexaada ah halka afraadna ku jirto kooxda kubada cagta ee brighton marka kulamadaasna way jiraan halka marengesana garoonkooda ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta real sociedad kulankaasina caawa wuxuu noqon doonaa kulan aad iyo aad u xiiso badan wal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markan waxaynu eegi doonaa kulmada la ciyaarayo hadaba kooxda kubadda cagta everton iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal ayaa wada ciyaari doona iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal ka mid tahay kooxaha sanadkan aadka u wacdareynaya laakiin waxa ay booqanayaan garoonka weyn oo everton ay ku ciyaarto waana kooxda kubadda cagta everton waxay ku adkaysaa inta badan kooxaha waaweynka garoonka goodsenburg ayay kusoo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta ganars michael arteta iyo weliba macalin sendaj ayaa iswajahayaa axmed diri ayaa ila jooga bal axmed soo dhawow waxa weeyaan eh, kooxda kubadda cagta everton markii garoonkooda ku sugan yihiin gudsenburg stadium kooxa waaweenka inta badan ku adkeeyaan waxaynu ognahay kulankii ugu dambeeyey garoonkan ay soo booqanaysay arsenal waa la garaacay oo sanadkii hore ayay ahayd oo waxaa weya saddexdii dhibcood ayaa laga qaatay waxaana arsenal ay ama everton ay ka mid ahaydba kooxii sanadkii hore ka hor istaagay ku guuleysiga horyaalka brmelig ganars caawana way iswajahayaan labaiy toban ka maqnimo qadar soddon daqiiqa ah balso dhow waa mahadsantahay cabdirashiid adig iyo dhammaan saaxiibada ku xiran barnaamijka cayaaraha haddaan gudagalno galno hmm. kulanka arsenal iyo dabcan kooxda everton horta waa kulan aad u adag markaan fiirino haddaan si kale u dhignana ilamaahan inuu kulan saas u weyn u leeyahay dabcan arsenal waxay ku jirtaa imika wanaagsan inkastoo hmm. kulamadii ay soo ciyaartay guulaha ay heshay hmm. Eh, aysan u qalmin in intaas dhibco ay eh, hesho aan haddana aad u dhaliilayo ah, aan aad u dhaliilayo eh, macalin arteta iyo sida uu cayaarayay kulamadii saddexdii kulan ee u horreysay waxaad moodaa arsenal in dhaliilo badan ay wajahaysay kulamada qaar dirqi ay ku fikanaysay kulamada ay ciyaartay oo dhan marka waxay u muuqatay inay halis ay ku jirtay sababtoo ah arsenal waxaan kaga baranay sanadkii hore ama xagaagii hore hmm. in eh, kulamadii u horeeyey ay ku socotay si hardadaf ah hmm. eh, si kastaba eh, shaxdiisii hore ayuu kusoo noqday macalinku tanii markii thomas barty xanuuno lala xirinayo uu ka baaqday kulankii hore hmm. wixii intaas ka dambeeyana kooxdu foomkeedii hore inay kusoo noqotay ayaad moodaa kulankii u dambeeyay oon la ciyaarnay kooxda manchester united oo kooxdu ay foomkeedii heshay ee eh, taageerayaashana waxay ku dhiilinayaan waxay ahayd foomkii hore inuu soo celiyo macnaha tata marka waxay la tahay haddii sidii eh, foomkii hore ay ku socoto kulankan ay wajahdo eh, kooxda everton in guusha boqolkiiba sagaashan aan u rajeynayo kooxda arsenal inkastoo agaagii aan soo dhaafnay hal kulan ay ku adkaysay kooxdan everton ee hal iyo eber natiijaha ay ugu dhammaysay mm. taasoo weliba xilliga gabagaba ah kulamaduna ay ahaayeen kuwa sii dhammaanaya tartanna ay ku jirtay oo kaalinta koowaad markaas ay ku jirtay arsenal mm-hmm. in farqi dhibcaah ay everton ay waxyeeleysay oo dhaawac weyn ay gaarsiisay halkaasna kooxda manchester city ay janes ku heshay marka arsenal waxaan dhihi karaa kulankan haddaan qiimeeyo guushu waa arsenal aad aad markaynu eegno kooxda kubadda cagta ganris waxaynu ognahay in thomas bartey uu ka dhaawacan yahay sidoo kale jurian timber inta badan xidigoodii way joogaan oo kooxda kubadda cagta ganars waxa wey macalinkoodii waxaa laga yaaba qadka dhexe inuu ciyaaro kay afartis diglin rice iyo waliba ninka lagu magacaabo eh, martin odigad bal saddexdaas qad ka dhexe in ay wada ciyaaraan adiga hantaasi kula tahay eh, in badan horta eh, kooxda arsenal dhaawacyada hadda hayo ilama aha inay saameyn ku yeelan karto arsenal saa og tahay dhaawacyadu waxay saameyn ku yeelan karaan kulamada gabagabada mm. Eh, maadaama arsenal looga bartay xilliga gabagabada ah in ay lumiso dhibco laakiin ilama aha xilliyadan hore in dhibco ay lumin karto ama ay saameyn ay ku yelan karaan ciyaaryahan mm. dhaawac ka ah julian timber oo kale in la tabayo ilama aha eh, waxaa tabi doonaa keliya marka kulamada heer gabagaba ama labada bil ama saddexda bil ugu dambeyso ay marayaan xilligaasoo mm. eh, halis ama qalqal ay geli karta kooxdu Eh, si lamida waatay sanadkii hore william saliba xilli gebagabaa la waayey haddii marka dhaawacyo halis ah xiliyadaas ay dhacaan weliba difaaca u badan xiliyadaas ay saameyntu dhici karaan horta taas saameynta intaasaan u gudbaya inaysan saameyn weyn aysan ku yeelan doonin dhaawacyada maqan ama ha aadaan baartii qad dhexe ama difaaca haadaanoo julian timber ah haddaan usoo gudbo isla ciyaaritaanka kaha fartis odigaardi iyo ninka la yiraahdo diglan rice diglan rice dabcan wuxuu la qabsaday shaxda eh, kooxda hmm. eh, kulankii u dambeeyey waa arkaysay sida uu waxgeleeyey wuxuuna muujiyey inuu boqol milyan leeyahay hmm, xilli loo baahnaa ayuuna gool dheliyey eh, natiijo hmm. fiicanna ahayd dabcan odigardina waa nin booskiis isagu difaacanayo mar walba fursadaha og nin wax garto wax uu guda la ah kubaddiisu ay natiijo leedahay hogaamiye ah yaqaano xilliga natiijada diirinta soo gelaayo kubad banaanka yani ka darbeynayo yaqaano yani kubaddu meesha ay wajahayso laakiin ka hefartis dabcan waa nin kolley uun macalinku iska wato waxay la tahay keliya in uun garoonka uun uu isaga dhex jiro dhaliil weyn uu wajahayo hmm. laakiin waxay la tahay inuu yani cilmi ka qaadan doono amaba uu e, kalsooni uu heli doono haddii marka macalinku haddii uu kusii adkaysta inuu ka hefartas uu sii safo asaa la rabaa ka hefartas inuu muujiyo e, yacni e, tabartiisa inkastoo ninku uu iska yahay nin iska tabar daran iska kufaayo xiliyada qaar jaanisyada isagoo buniga lugta ku haayo aad moodid inuu lugta la gafaayo marka waa nin tabar yar waxay u muuqataa in eh, macalinku uu ninkaas aada usoo dhiso tababar badlaaran uu siiyo si lamida ah ninka la yiraahdo eh, khadka dhexe vabio eh, viera xagaagii hore waa ogeed yani natiijo fiican iyo ciyaar fiican muuse soo bandhigin mm. laakiin hadda markii lasoo noqday ninkii waxaa soo laabtay fiisigiis leh banuunii kubadiisu baaskiisu uu boqolkiiba sagaashan yahay awood leh orod leh marka tababar dheeria ah inuu qaatay iyo talooyin dheeri ayuu u muuqdaa eh, fabio viera si lamida ah haddii ka hafartis eh, waktiga la geliyo fabio viera la geliyo waxay ila tahay in macnaa arteta uu soo saari karo arteta waxa uu aada ugu dheereeyaa mm. in ah, yacni kooxdiisa ama wiilashiisa inuu tababaro wanaagsan siiyo wixii uu kasoo bartay beb guardielo mm. maadaama uu yacni kasoo hoos shaqeeyey eh, khibradihiisiina uu ku shubo marka waxay ila tahay mm. in kai hafartis uu ku maqan yahay in lasoo dhiso waqtin ay qaadanayso in lasoo dhiso oo tabardaradan iyo galabgalabtan oo ka baxo mm. laakiin ha sii joogo garoonka ka dhex muuqdo waxweyn maaha waayahay ugu dambeyntii haddaynu egno jalsiya iyo weliba kooxda kubadda cagta baanmus ayaa wada ciyaari doona iyadoona kulmadii shalay badiyeen kooxihii waaweynaa sida kooxda kubadda cagta mancity iyagu ay badiyeen waxaweya sanadkan mancity wax laga qaban kara malahan sidoo kale liverpoolna sidoo kale iyagoo ay badiyeen oo kambaag ay ku sameeyeen kooxda kubadda cagta wolfis halka ma united la garaacay chelsea iyo arsenal waa wada ciyaari doonaan kole chelsea xaaladeed ma sahlana laakiin bernmouth ayay la ciyaari doontaa balka ka waran eh, chelsea aniga horta wax badan kama sheegi karno <laughs> eh, chelsea inkaar oo dhan haysto xilligan ah kulamadii u dambeeyey waa ogeed wixii lagu dhigay kooxdu ma aha koox isla hashato koox qarash badan la weeye dabcan mm. kama faalloonayno xilligan suuqeeda iyo waxyaabahaas laakiin markaan fiirino jalsi hadda xilliga ay ku jirto iyo macalinka iminka hogaaminayo mm. horta haddii macallinku uu shaxdiisa wax ka bedelo oo kalsooni ciyaaro oo difaacan ka baxo waxay la tahay inuu heli doono yani fircooni iyo wax isbedel laakiin hadii uu kusii adkaysto weli inuu difaaciisa center back weli inuu dib u celiyo waxay tahay in weerarku uu yaraan doono hmm. ciyaaryahano khatar ah sida iishaag ninka khadka dhexe ciyaar inzo fernandes oo kale marka si kastaba isku soo dudoobo chelsea anigu haddii la yirahdo aragti ahaan waxaan ka qaadan lahaa laba ciyaaryahan keliya inzo fernandes iyo ninka dhadhacayo kukufaayo raxiim starling waa labadaas ninoo keliya da labadaas nina intay weerar tagaan goral inay kuusoo dhaliyaan ma nin qad dhex ciyaaray nin weerar waayo nin weerar ku kufaayo mm. yacni marka jalsiga mm laga yaaba inaa nasiib ku guulaysato laakiin yani koox ku jirto favrad ama koox ku jirto form maaha united iyoma ah, united haddaan fiirino brightona qabatay hmm. cashir weyn u dhigtay wayna u qalantay in saas loo dhigo macalintanhaag macalintanhaag maaha nin wax garto nin maskaxdiisu ay wax ku jirta ma ahan yani waxaa arkaya eh, ninka la yidhaahdo eh, bruno fernandes oo xitaa ciyaaraha difaaca <laughs> shaxdaas inay qaldaneed oo <laughs> yacni eh, in la jahweeriyey <laughs> waxaa arkaya rashford nin la yidhaahdo oo kubadaha aan siinayni ama aan gaarsiinaynin ninka nooba ah hochland mm. oo ka xasdaayo yacni xilli uu jaanisya haysta ninkaas mm. banuri aan gaarsiinaynin marka macalinteenhag waxaan leeyahay qolka libiska ayaa laga haystaa mm. dhibaatada ugu weyna waxaa weeye in ciyaaryahanadu aysan isfahamsanayn inay isxasdaayaan in yacni buuq uu jiro waxaa dareemaysaa uh, ciyaaryahan ciyaaryahan ku kalsoon ma jiro nin walba xor baa isaga inuu lugtiisa bununi ku maamulo hmm. ilaa uu guusha ka gaarayo marka qolka uh, libiska ciyaaryahaanadan wax loogu sheego hmm. ama laga soo dhiso oo uh, saaxiibtinimo iyo hmm. waxwada qaybsi loo soo sheego waxay la tahay in manchester united meel ay gaari karto marka manchester waxaan hadda ka faalloon karno maahan falanqayntooda waa falanqayn weyno ilaa gaari karto maxaa la yihahdaa cidda iska leh wax badan ubaahan tahay marka waan ka xumahay guuldaradeeda oo ku faraxsani laakiin waxaan majistro soo laabatay oo barisimaad kusoo noqotay inaan aragno liverpool haddaan usoo noqon liverpool si darqi ay ku fakatay eh, wolfisa gool kala hormartay mm. eh, liverpool waxaad moodaa inay ku jirto tartan sababto ah waxay sameynaysaa arkaynaa Eh, wolfisoo si physical awooda ku ciyaaraysay bruni furan ciyaaraysay hmm. ayay eh, ka barajeysay eh, kadibna u saaraysay xilli gabagabe saalaxa yani caawin fiican iyo natiijo fiican wax ku oola ah la yimaaday hadii uu yani macalinka liverpool uu fasixi lahaa saalax oo loo malaynayo inuu carabta aado kooxda liverpool waxay geli doontaa god dheer oo mugdi ah waa sababta loo fasixi layahay wiilka musaarada ah ee maxamed saalax waxaa la ogyahay inay lugtiisu cilmi badan uu ku jiro sababta loo fasixlaya dabcan eh, rashkow eh, maxamed saalax haddaan usoo noqono eh, city iyana gool looga hormaray waa fakatay waa dee koox form ku jirto dardar ku socoto inkastoo lagu adkeeyey ninkii noobaha ahaa helaan hmm. inuu gool dhaliyo aad loo waardiinaya haddana mar dambe dabaaldeg aan saas u buurnayn oo yani sigoo moodid inuu hmm. guulihii uu rabay ama goolash uu rabay inuusan gaarin oo hanjabsan ayuu dabaaldegaya haddana hmm. si kastaba lama celin karo eh, labada koox ee ah city iyo liverpool mm. waa waxaan dhihi karaa labada koox ee u tartamayo mm. inay yihiin eh, koobkan form fiican ay ku jiraan kooxda saddexaad waxaan dhihi karaa waa arsenal anoo arsenal taageeraan saas ku leeyahay sababtoo ah waxba ugama jeedno mm. wax ku dhex jira ugama jeedno arsenal xagaagan waayahay axmed dirnuur oo u mahadsan yaha gudahaan barnaamijka ciyaaraha duur kayana intan ayaa kusoo gabagabeynaa noolo kulanta